alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wcalaa aali muxamed rabi ishrax lii sidrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah اllah walaa yali lcaami lamacmuul اlkhabr ilaa idaa darfaan ataa aw xarfajar jar ومضمر شاني اسمني وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصاح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عن ارتكب كمثل أما أنت برا فاقتريب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم waxaa noogu dambeeyey beydkii ahaa walaa yali caamila macmuul khabr ilaa idaa darfan ata aw xarfi jar waxaa loo yaqaano macmuul khabarku caamilka kuma xigi karo caamilkiina waa kaana iyo walaalaheed caamilka la daydayne waa kaana iyo walaalaheed wey kaana iyo walaalaheed kuma xigsan karayo khabarku wax uu ku si camal falaya ilaa laba mid inuu yahay mooyaane macmuulkhabarku hadduu daraf yahay waa ku xigsan karaa hadduu jaar majruur yahayna waa ku xigsan karaa intaa wixii aan ahayn kuma xigi karo macmuulkhabar laakiin labadaa haddii uu yahay waa ku xigi karaa wuxuu yidhi wowga aado inwidowge marka laqmada doonaysa wanwidhe wanwiniyo mudmara shani shani damiirkiiniyo isman ismi xaale u yahay mudmaru shanigu lilcaamili caamilkana uu ismi u yahay in waqaca hadii u dhaco muhimu maa tarkiib mid moodsiinaya istabaana u caddaaday annahu tarkiibkaasi imtanaca inuu reebtoonaaday huwa tarkiibka wanwinyo mudmara shani damiiru shani niyo isman ismi xaalo uu yahay damiiru shanigu lilcaamili caamilkiina uu yahay ismi xilima in waqaca haddii uu dhaco muuhimu maa ay muuhimuladii kii mid moodsiinaya istabaanaya caddaatay annahum tanaca ay imtinaacuhu mamnuucoobidiisu kii ay caddaatay ya inuu mamnuuc yahay kii ay caddaatay inuu dhacay hadii la moodayo waxaad niyootaa damiiru shani ku niyo maxay caamilka baydkani waxa weeyaan halka hor daba socdaayo hadii kalaamkii carbeed uu ku soo arooro wax daahirkiisu u yahay inuu caamilkii kaana iyo walaalaheed ahaa ula xidhiidhsaday macmuululkhabar awil buu kuleeyahy sheekhu waayo horey waxaynu usoo qaadanay macmuululkhabarku inaanu ku xigi karin aamilka hadaba hadaba haddii aad ku aragtid kalaamkii carbeed wax u eeg waxaa la diiday wax a maxaa la diidey inuu macmuululkhabar caamil ku xigaa la diiday sooma haddaba waxaad moodaysaa macmuululkhabarka inuu caamilkii ku xigo wax sidaa u eeg baad aragtay sidaa ha ku soconine waxaad samaysaa damiiru shacni wax la idhahdo niyo damiiru shacnigaa qarsoon baa u ah maxay damiiru shacnigaa qarsoon baa ismi u ah caamilka idan maxay ka dhigan tahay shaygan macmuulkhabarkii kumaba xiga ismiga ismiga waxa ku xigaya waa maxay waa damiir shani qarsoon mustasna soo si fiican hadda maydaan tusaalahan eega qanaafidu haddajuna xawla buyuutihim bima kaana iyahum catiya tucawadaa qanaafidu ay iyagu qanaafidu waa kashiitooyin kashiitada ma taqaanin didda ma taqaanin ya waa dhidooyin wey waa baashii dhidada la jiray hum ayagu qanaafidu kashiitoyna ma dhidooyin wey hadaajuuna kuwa loodid badan weeye xawla buyuutihim guryahooga hareerahooga ayay loodid badan yihiin bimaa bisababi maa kii sababkii ayay la loodid badan yihiin kaana oo ahaaday iyaahum ayaga caiyatu caiya cawado mid uga caado dhigay huwa caiya <laughs> ya waayahay rag buu caayahay wuxuu leeyahay haddaajuun waa luuditaanka weyan farastaq baa wuxuu caaya qomkii jariir ibnu ayuu caaya khiyaano iyo tuugnimu ku caaya sida tuugta u dhuuqdhuuqsanayaan bu ku leeyay mana fogaadana xaafadan agtood bay xadayaan bu ku leeyay <laughs> ya waa laba ka qaadanay u fiirsada kaana soo ma tarkiibkan muxuu ina awada saw ficil maadi maaha faacilkiisi sawhuwa maaha ya haye cadiyatuna waa ismigii kaanadhade soo ma haddaba u fiirso cawada jumladaa ficiliyadiihi mayna khabarkii kaanayn ya iyaahumtani mafcuul cawadi ay leedahay maynahayn haddaba macmuululkhabarkii mun caamilkii oo kaanaa ku xigin ya hadta si fican mau kaana ismigeedii cadiyatu dhe cawada mana ficil maadi ahayn faacilkii waa huwa iyaahuna waa mafcuulkii cawada iyaahum waa ayo waa macmuululkhabar ka dag yaa mafcuulu haysta dee cawadaa mafcuulu haysata muna macmuululkhabarki ahayn yuu ku xiga caamilkii dhade oo kaana maxaana lagu soo yidhi walaa yelil caamila macmuululkhabar ilaa idaa darfan ataahu oo xarfa jar majaariya majruba soo darf mee maa haddaba tarkiib saasoo kale ah haddii aad aragtid warka sidaha kuwadna sheekhu wuxuu ku leeyahay waxaad samaysaa kaanada waxaad u niyootaa damiirushaani ku qadar kaanada damiirushaani ku qadar masla fahne damiirushaniga aynu qadarana waa ismigeedii haye caiyatuna mubtada baynu ka dhigana cawadana maxaynu ka dhignay waa jumla ficliya eh mubtadahan cadiya ayaynu ka dhignay khabar jumladaasoo wada socota khabarkii kaanaa hadda masla fahnay qanaafiduka shiitooyin weeye hadaajuno kuwa luudid badan weeye xowla buyuutihim guryahooga hareerahooga bimaa bisababi maa kii sababkiibay la luudid badan yihiin kaana ahaaday huwa shacnigu caiyatu caiye cawado mid uga caado dhigay huwa caiye ayaahum ayaga uga caado dhigay hadda masla fahne ya ismigiibaa mudmar ah qabla almacmuuli macmuulka ka hor oo iyaahum aeg macmuululkhabarka ka hor ayaa ismigii loo idmaariyey oo damiiru shaniya intaa masla fahne beydkan kale asna lamida فأصبحوا والنوى معارسهم وليس كل النوى تلقي المساكين beydka hoos ku xidhay wuxuu yidhi laa marxaban biwujuuhi lqawmi id nazaluu kaanahum id anaakuha shayaaiinu laa marxaban soo dhoweyn umay sugnaan biwujuuhi lqawmi qoomkan wejiyadooda soo dhaweyn umay sugnaan buu yidhi id nazaluu markii ay degeen kaanahum waxaad mooda bu yidhi id anaakuuha markay geeloogi fadhiisiyeen ashayaaiin baabad mooda shayaain baad moodaysa ibliisyaad mooday bu fa asbaxuu waxay waa beriisteen u fiirsada waa ti waduu tamaamin maa birafcin yaktafi faasbaxuu way waa bariisteen walxaal annawa laftimiradii caalii mucarasihim makaanu berigoogii ay ka sara martay ay hurdeen waxa buuxisay ka sara martay u maxay laftimiradii walaysa mana aha wuu huwa shanigu tulqii mid ay tuuraysay almasaakiinu masaakiintu kula nawa laftimirada dhammaanteedna may tuurayn buui kana nin la odhan jiray xumayd ibnu thawr axad lbukhalaa almashhuuriin ayaa waxa weeyaan wuxuu caayayaa marti u timida isaga wuxuu ku caayayaa raggan wuxuu kuleeya waa lagama maro agga y xagga <laughs> cunada lagama maro buu kuleeya timir badan buu guriga usoo buuxiyey ya timirtii wuxuu kuleeya meeshii ay saaxanayeen way buuxsa laftimireeddii wixii ay ka saareen waxay dhaadhiciyeen laftii ay ka saareen mabs waa talabaad wuxuu ku leeyahay laftimireeddaasi may wadaadhigayn kolalka qaarkood wa israacinaya maca lafta xeraynaya ya iyadoo ma laftii ay xaraniin ma haddana wixii ay dhigeen laf meesha waxay kaga tageen ya lama arki kara bu ku leeyahy maxalushaahidkeenu waa maxay walaysa maxaa la moodaya iminka ya almasaakiinu daadan baa la moodaya ina tahay soo ma sidaa ma ahe layse damiirushani baa loo qadaraya laysa damiirushani baa uu istitaaran oo isniyeediya tulqiina waa ficilkii mudaaric almasaakiinu waa faacilkeedii kulana waa mafcuulkeedii wey jumladaasna maxay noqonaysaa fii maxali nasba ay khabarkii laysada taala marka iyadu khabar maa markaa haddii aad aragtin wax hadal carbeedo saasoo kale ku socda wax caamilkanaad u niyoonaysaa damiirushaani damiirushaani maxaa tahay damiirushaani de waa damiir damaairta kale wuxuu kaga duman yahay shan arrimood kow yacuudu calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan wax rutbo iyo lafdiba kaga dambeeyu u noqda horta isagu halkaynu ku soo qaadanay wacawdu mudmarin maaade ya maxay ade wa mudmar shani wa ruba walbedel soo samayn mudmaru shani waa kan de xagga dambe isaga u noqonaya wax lafdan wa rudka tan kaga dambeeya u noqonaya wuxuu noqonaya waa jumladan dambe cadiyatu iyo waxaa weeya hoos u noqonaya waa ta koowaad ta labaad ee uu kaga duwan yahay yakunu marjicu jumlata mustawfa ajza marjiciisu waxa uu noqdaa jumlo jumladaana labadeedii jusba waa inay sheegan yihin hadday jumla ismiya tahay mubtadiya khabarkii waa inay sheegan yihin hadday jumla ficliya tahay ficil iyo facilkii waa inu sheegan yahay laa yakuunu lahu taabicun taabic looma yeelo waxba laguma soo cadko nacti looma sameeyo waxba lagama bedelo tawaabicdii soo ma garanaysaan taabic mala isagu waa ta afraade ya yulzamu lahu ifraadu ifraad baa loo laazima weligii ma aragta damirshaani baa musanaa ama jamca waa mufridun weligiiba waa ah shardiga u dambeeya uu kaga duwan yahay damaadakane waxa ku camal fala ibtida ku camal fala ama nawaasikulibtida ku camal fala imika maxaa ku camal falaya nawaasikdi baa ku camal falay saddex misle faanaynta waa basiid bay la tahay halkaa sheekhu markuu socdo fa awil hubin yadha soo ma aragtaan soo ibnu caqiilka ma wada haysataan shirciisa muxuuna yidhi haddii wax daahirkiisu uu moodayo inuu kaana iyo walaalo la xidhsado macmuulkhabar uu yahay fa awilhu awil buu ku yidhi soo ma ya halkaa fa awilhu ku yidhi eeg muxuu ku yidhi khudarigu ucturida binahu laa yasixu dalika fi kuli maa warada wax kastoo soo aroora saas suuragal maa in la awilo baydadkaasu ku diidaya wuxuu leeyahay batad fuaadiya daat lkhaalisa libatan falcayshu in xuma licayshun min alcajabi batad waxay ahaatay buu yidhi daatulkhaali gabadhii barta u saaxiibka ahayd daatulkhaal waa gabadha barta le wey daatulkhaali gabadhii barta u saaxiibka ahayd saaliba tan bay ahaatee mid siibtay fuaadiye aniga qalbigayga way ka dhex toostay fal cayshu nolol buu yidhi in xuma haddii laiga qadaraba lii aniga cayshun waa nolol noloshaaso min alajabi la yaaba inaan noolaanayo ma mooday haddee laiga qadaran sii noolaadana allalah waa la yaab buu kuleeyahy ya bal aduu si dhawaakane baatadku ma aragtan maxaa soo hormaray saalibatan soo maaragtin cunigo saalibatantani waa khabarkii daatuna waa daatulkhalad waa barta weeyaan haye haddaba saalibatan soo khabar maa macmululkhabarki waa maxay soo fu'aadiye maa haddaba waxaa la doonaya inuu marfuuc yahay eeg saalibatun eeg hadday noqonayd waa saxoo sax bay ahaan lahayd laakiin iminka mansuubbuu kaa noqday maxaad samaysad o dhan dee suuragal ma ah sideedaas kaga da kuufiyin ba iyagu saa kolka horeba ogolaan soo ma mina kuufiyin saa ogolan kolka horeba ila basriiniyan raggan unba diidanaayo ya dee kuufiyiinta madhabkooga wax xoojiya heleenba soo ma waxay sideedaas kaga daa bay guleeyin suuragal maa maanta marfuuc mabaahe ya maxaad mubtada ka dhigi badda ama khabaraad ka dhigi mansuuba le khabarku marfuuc bu ahay beydkaa kalena waa la mid lain kaana salma shaybu bisadi muriya laqad hawana silwana canaa taxalumu lain kaana haddii yahay lain kaana haddii uu yahay bu yidhi ashaybu ciradu muriyan mid ku kedinaya bis asalmaa gabadha salma bisadi jeedin ay iga jeedsato laqad hawana waxa fudaydiyey bu yidhi asil waana isa sabirsiin anhaa salma xaggeeda laska sabirsiiyo ataxalumu dulaad ya dulaad baan anu tunka uritaag gu leeya nala gala garan mayn maxalushaadka maad garanaysaan waa yahay eeg muqniyan baa nasbisan salmaana isagaa ku camal falaya sooma sideeda iskaga da sideedaa iskaga da waa mudmarashani wanwidaad qaadanaysaa culimay wanwi markaa beedka macnihiisana waad fahameen bay la tahay waxaynu diidanayn macmuululkhabar inuu ku xigo caamilka wax saasa haddii aad aragtaan buu kuleeyahay sheekhu waxaa la samaynayaa caamilka waxaa loo niyoonayaa damiiru shani idan maxay noqonaysaa ismigii waa mudmarun qablalmacmuuli macmuulkan ka hor buu ismigii idmaaran yaha weyan macnehedu baydka macnihiisu intaas ku markaa wanwida aado wanwiniyo mudmaro shani shani damiirkiiniyo isman ismi xaalada uu yahay lilcaamili caamilkana uu u yahay in waaca hadii uu dhaco muhimu maa ay muhimladii kii mid moodsiinaya istabaanay cadaatay imtinaacuhu reebtoonidiisu dee fanwihi damiir shani niyo si iiaaa waqad tuzaadu kaana fii xashwin kama kaana asaxa cilma man taqadama halkan sheekhu wuxuu ka bilaabaya afartan bayd kale wuxuu ku tilmaamaya khasaaisku kaana kaana khasaaistay buu ku dhamanaya baabka horey waxaynu usoo qaadanay qaacida ah likulli adaatin ittafaqa camaluhaa laa budda lahaa min ummin ya walaa budda lilummi an takuuna lahaa khasaa'is hooyadana waxaa lagama maarmaana inay khasaa'is wadato waxay kaga mudan tahay ubadki inay leedahay baa lagama maarmaana sooma khasaa'iskaani ay leedahay oo ay ku mutaysatay maxay umulbaab inay noqoto ayuu kaga warramaya maxay afartan biidee soo socda wuxuu yidhi waqad tuzaadu in la ziyaadiye ayaa la arkaa kaana kaana in la ziyaadiye ayaa la arkaa fii xashwin hadal dhexdii in lagu ziyaadiye ayaa la arkaa wadalika tusaalihii kaainunka qawlika qawlkaaga iyo wixiina mid aweeye aad ku qawshid maa shay weyn ayaa kaana ahaaye asaxa hagaagnimo badnaysiiyey cilma man dad cilmigood taqadamo hormaray huwa manku waxaynu soo qaadanay kaani saddex qaybood weeyaan mid naaqisaa la dhaha midna taamaa la dhahda midna zaa'idaa la dhahda halkaynu kusoo qaadanana waynu garanana waduu tamaamin maa birafcin yaktafi wamaa siwaahu naaqisun wa naqsu fii soo same naaqisay noqonaysaa naaqisadu maxay ahayd hiy alatii taxtaaju ilaa wa mansuubin taamaduna maxay ahayd hiy alatii laa taxtaaju ilaa mansuubin waata almansuub u baahanayn ama annaaqisu huwa maa yaktafi huwa maa laa yaktafi bimarfuucihi wtaamu huwa maa yaktafi bimarfuucihi soo saamayan saasaynu kusoo qaadana xalay haddaba mid saddexaad kaana saddexaad baa jirta oo kaanadan saddexaad waa maxay waa zaa'idu waa zaa'idu waa qayb saddexaad marka misle faanaynta waa qayb saddexaad weey saddex shardi baa haddaba kaanidu zaa'ida ku noqota marka macnaheedu waxa uu yahay ehm, muxuu halkaa idin qabtay waqad tuzaadu muxuu leeyahay khudari ya nuskada nuskadu ma nahay ma ad taqaabul ibni idan ya ma dhammaantiin ya mise takliil buu qaar qorayan ya adig takliil buu ku qoraya waqad tuzaadu ataqliilu maasha allah kitaabkaas wuu inaga duya kaasa saxdaya nuskadaasa fiican ataqaabulu ma inay noo qoraya taqaabul suuragal maa waqad tuzaadu taqliilu inay noqoto weyaan wqad tuzaadu altaqliil binisbati ilaa cadami ziyaada falaa yunaafi karathum fi daatiha daatahaan inay u badan tahay ma anfiyeyso marka ila waqad tuzaadu in la ziyaadiya la arkaa bu yiri sooma ya taqliilkaa haddaba loo nisbaynaya ma agga cadamu ziyaadaha agga cadamu ziyaadaha ayuu kuley kolkaa ma anfiyeyso daat ahaan inay u badan tahay kaanada zaaidada inay badan tahay ma anfiyeyso ziyaadadeeda muxuu uga jeedaa kuma camal falaysa waxba marfuuc ma baahanaso sida saxdaa waayo tii naaqisadii waxaynu nii marfuuc iyo mansuubbay u baahan tahay tii taamadiina waxaynu nii marfuuc bay u baahan tahay tazaayadii waxba uma baahanaysa marka iyadu saasaa fiican si aad u fahamtaan haddaba saddex shardi baa lagama maarmaana markay zaa'idada tahay ko an tuzaada fii xashwil kalaami waa in lagu ziyaadiyo hadal bartankii muxuu uga jeedaa awal laguma ziyaadin karo limaada liannahu maxalul ictinaay halka la daneeyaa waa awelka waa bilowga bilowga shay zaa'ida lama dhigo haye akhirkana lama dhigi karo limaada liannahu maxadu lfaa'ida faa'idadu halkay ku hoobtay ku ururtay walaalkii waa aakhirka wey idan bartan kaala doonaya in la dhigo fii xashwi kalaam markaa saasuu yiri kalaam bartankiisa waa noqota an tuzaada xashwi lkalaam kalaamka dhexdiisa waa in lagu ziyaadiyo waa shardiga koodaad shardiga labaad isagaa sheegay markaa sheekhu shardiga muxuuna yidhi waqad tuzaadu fii xashwin buu kuyi gurada kama inaan keenin shardiga labaad waa an takuuna bilafdi maadi lafdi maadina waa inay tahay isagaa sheegayo waqad tuzaadu kaana buu kuyi kaanima mudaaric baa sheekh maradin dhaqamin a amr mise waa maadi waa ficil maadi antiza an takuna bilafdi maadi lafdulmaadina waa inay tahay shardiga saddexaad buu ka tegey kaasi waa maxay an takuna bayna shayayni mutalaazimayni laysa jaaran wa majruuran laba shay dhexdood waa inay dhacdo labada shay ma kala fuqaan ma kala maarmaan jaariyo majruurna waa inaan ahayn labadaa shay jaariyo majruur dhexdood iyada haddii lagu siyaadiyo miya shaad weeyi jaariyo majruurka dhexdooda shaad bay noqonaysaa laakiin laba shay oo islaazimo weynaye labadaa shay islaazimaya maxay noqon karaan kalmubtadai wa khabarihi mubtadi khabarka maynas laazimin mubtadiya khabar bay udhaxaynaysaa laba wlficli wa marfuucihi ficliga marfuucihi bay udhaxaynaysaa maynas laazimin ficil bilaa faacil ma aragtay ha uu jiraayo waaya soo ma wuu jiraa dhowr ficil baa jira wasilati walmawsuuli silada iyo mawsuulka siladiiy mawsulka maynas laazimin ma kala maarmaan haye ma iyo ficlu taajub mayna islaazimin ma kala maarmaan ibnu caqiilku waa ka ku yidhiba walaa tusaatu fii kayrihi ilaa samaacan halkuu qiyaas isagu ka wadaaba halke waa tusaalahan sheekhu sheegay keliya qiyaasa buu leeyahy intaa wixii ka soo hadheena waa samaac buu kuleeyahy carab baa loo daba fadhiyaa buu kuleeyahy halkay qiyaaska ku tahay daba waa inay ficlu taajub iyo maa dhexdood gasho markay ziyaadada noqonayso waad masle fahnaynta waay maa kaana asaxa cilmi tusaale fiican buu kuu sheegay sheekhu ina maali qaacidadii ahayd buu kuu wadaa madhabu salafi aslamu wa aclamu wa axkam madhabka salafku iyada ayaa nabadgelyo bashan ayaa nabadgelyo badan raacitaankeegu iyaga ayaana salafku cilmi badnaa iyaga ayaana sugis badnaa ya waxay ka fiican tahay in la idhaahdo madhabu salafi aslamu wa madhabu alkhalafi aclamu madhabka salafku iyada ayaa he badbaado badnayd madhabka khalafkuna iyagaa cilmi badan horta may kala maarmayaan cilmiga iyo badbaadadu cilmibaa lagu badbaadade maan cilmi lagu badbaade marka waxa wey cidda waddadii madhab eh, salafka marta unbaa badbaadaysa sheekh mayna sahayn markaa qaacidadaas kugu baraarujiye wuxuu ku yidhi maa kaana asaxa cilma man taqadama bu yii u fiirso maadani waa maxay maadani waa maxay asaxa waa maxay ficlu tacajub kuma nahay maadii tacajubadiiyo ficlu tacajub kumuna kala dhex gelin kaanaa kala dhex gashay marka kaana ayaa kala dhex gashay maa shay cadiima maa shay weyn marka kaanada sideedii iskaga daa suura ahaan way iska macnaheedii waa iska jooga laakin waxayna u baahnayn ma maxay muslim wax loo tiriyo uma baahanayso maa shay weyn baa kaana ahaaye iska dhig asaxa hagaagnimo badnaysiiyey cilma man dad cilmigood taqadamo hormaray huwa manku hormaray waaya warka halkaa kaale tusaalayaashaaso dhan wno sheg mubtadiye khabarkii zaydun kaana qaaimun waa mubtadihiyo zaydun zayd kaana ahaaye qaa'imun mid taagan iska odhanaysa ficilkii iyo lam yuujad lama helin kaana ahaaye misluka adiga oo kale siladiiyo mawsuulkii jaaa waxa yimide alladii kii kaana ahaaye akramtuu aan maamuusay mawsuufkii sifadeeg mararta waxaan soo marray birajulunin kaana ahaaye rajulka oo qaayimin taagan ya waa ka halkaa kaale waxa weeyaan waxaa la maqlay ziyaadadeeda iyadoo ficilkiiyo marfuucii lagu siyaadiyey waladeed waxay dhashay faatimatu bint khurshub alanmaariyatu alkamalata bay dhashay raggii kaamiliinta weyaan arkama labaad dhashay raggii kaamiliintahaa oo min bani cabasin ah lam yuujad kaana afdalu minhum maxay kala dhex gashay ficil iyo naa'ibu faacilkii lam yuujad kaana afdalu minhum waa ka halkaa hoose ka qabanayo kule kamalada la jeeda waa rabiiculkaamil iyo qaysulxaafid iyo camaaratlwahaab iyo anasulfawaris iyo kuwaa wey kadibna waxaa lagu yidhi ayu baniki afdalu inamadaada keebaa ugu fadli badan afartan ina kamarada u bixisay keebaa ugu fadli badan waxay tii faqaalad waxay tii rabiicu rabiic baa ugu fadli badan bal amaaratu amaara maya u fadli badan bal qaysu maya qays baa u fadli badan bal anasu maya anas baa u fadli badan fakiltum ilaahay idankii waaye bay in kuntu haddii aclamu mid og ayuhum afdalu kooda fadliga badan mid og haddii aan ahay aan ka goblamo bay tihi midba mid kama dhacay kuleedahay <laughs> ya midba mid kama dhacay kuleedahay waay صifa iyo mawصuuf waa la arkay iyadoo la ziyaadiyey fakayfa idaa marartu bidaari qawmin wajiraanin lanaa kanuu kiraamin fakayfa xaalku sidee buu noqon doonaa idaa marartu marka aan soo maro bidaari qawmin rag daartood markaan soo maro wajiraanin iyo olog ologo oo lana anaga noo sugnaaday kaanuu ahaaye ologo oo kiraamin wan wanaagsan maxaa lagu siyaadiyey kiraamin yaa laga sifaynaya jiraanka ma kaanuu baa la ziyaadiye bilaftilmaadi baana xarfujarki iyo majruurkiisii in lagu siyaadiya waa shaad saratu bani abi bakrin tasama ala kana musawamati lciraabi saratu bani abi bakrin abubakr inamadiisa kuwoodii madaxda ahaa tasaamaata tasaamaa waxay ka kor noqdeen calaa kaana almusawamati fardihii la xardhamay fardihii waxa weeyaan la xardhay fardihii alciraabiya carabta loo nisbeeyey ama la shaaximay ayay ka kor noqdeen marka maxay kala dhex calaa iyo almusawamati majruurkeegii bay kala dhexgashay waa shaad weeyaan shaad weeyaan sida faraha badanna bilafdil maadi baa lagu siidaa lafdul mudaaric haddii aad aragtidna shaad weeyaan lafdul mudaaric haddii aad aragtidna waa shaad weey anta takunu maajidun nabiilu idaa tahabu shaam alubaliilu umu umm baa tiri ah, umu ibn abi aalib cali ibn abi aalib walaalkii hooyadii baa tii waxay tihi anta adigu takuunu ahaatee maajidun min sharaflaa tahay nabiilun mid deeqsiya ayaa tahay idaa tahabu marka ay dhabanayso shamalu dabaysha waqooyi baliilu ay mamluulun dabayshaasoo la qoynayo iyada lafteeda ama iyadu wax qoynaysa labada waad karta marka waa shaad haddii saad ku aragti marka maxalushaahidkanuga socnaa waa maxay kaana maadaama umulbaab ay tahay zaa'iday noqon kartaa saddex shardi baana loo dhigaya markay zaa'idada noqonayso o an takuna fi xashwi kalaami laba an takuna bilafdi maadi saddex an takuna zaaidatan bayna shayayni mutalaazimayni laysa jaaran wamajruuran warku waa cadiala tahay waqad tuzaadu kaana naaibu faacilkiya fii xashwi ina iskaga tacaluji kaafku waa xarfujir sowma qawl buu gelaya maadan waa maadii tacajubiyada ahayd kaana deentan icraabka waa fudud yahay waqad tuzaadu in la ziyaadiye ayaa la arkaa kaana kaana in la ziyaadiye ayaa la arkaa fii xashwin hadal bartanki in lagu ziyaadiye ayaa la arkaa wadalika tusaaluka inuu ka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweyn ah aad ku qawdid ma shay weyn baa kaana ahaaye asaxa hagaagnimo badnaysiiyey cilma man dad cilmigood taqadama hormaray huwa manku wayxdifuunaha wayubquuna alkhabar wabacda in wallow kaiira dashtahr wuxuu yidhi wayaxdifuuna waa khasaaistii labaadee gaarka lahayd ile khasais bay leedahay waa hawshii labaadee gaarka laahayd wayaxdifuuna way goynayaan ha kaana iyo ismigeedii bay goynayaan wayubquuna way baaqi yeelayaan alkhabara ay khabarahaa kaanada khabarkeygay baaqi yeelayaan wadaa dhasha wowga qaado daada ubood haddii kale way kaa hor iman wadaa xadafkani ishtahara wuu caan baxay huwa daagan oo xadafkiihi bacda in in dabadeed buu caan baxay walow low dabadeed buu caan baxay inta iyo lowda ashariyatayni ee shardiyataynka loo nisbeeyey ishtihaaran caanbax buu caan baxay ishtihaarka oo kaiiraa fara badan ya waa khusuusiyadii labaad ay lahayd soo zaaida maynaan soo sheegin ya khaasiyada labaad leedahay waa maxay khusuusiyada labaad leedahay waa la goynayaa iyadii iyo ismigeedii u fiirso iyadiina way maqan tahay ismigeediina waa maqan yahay maxaa jooga meesha abarkii unbaa jooga sheekh khabarkii unbaa jooga laakiin hadafkaasi muxuu fara badan yahay in shardiyaa meesha taala ama low shardiyaa meesha taala sawarku ma badno sawarku ma addo kaana maxaa loo geenaya de umulbaab ay haydba oo intani maxay naaib u noqonaysaa adaatu shardiga jaazimada inba hooyo waa ah iyaduna iyada khaasiyadan iskale iyadna adaatu shardiga khayru jaazimada ana lowba hooyo u ah <laughs> ma fahmaysaa saddex hooya meeshan ku kulmee lahaysta waayahay u fiirso in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun so qadrigii kumanaan soo marin in kaana camaluhum khayran dee taqdiirkii waad gargaranaysaa soo ma saas in khayran khayran tani waa maxay de waa khabarkii sooma maxaa go-an in khayran intan ismigin ma geli karta may ma geli karto <laughs> ya ya waad shardibe soo ma baydkan eeg qad qiila ma qiila in sidqan wain kadiban famaa ctidaaruka min qawlin idaa qad qiila waa la ma qiila wixii la yidhi baa in sidqan in kaana almaquulu ka la dhahaya haddii uu yahay sidqan run wa in kaana almaquulu iyo ka dhahaya haddii uu yahay kadiban beenba waa la yidhiba famaa ctidaaruka cudurdaarashadaadu maxay tahay min qawlin hadal aad ka cudurdaarato idaa qiila markii la waaba la yii maad soo celin kartaa ya maad soo celin kartaa wax la yii saas maan ohan waa la yidhi u dhamaada warkaas u gudaaya sooma ya maxalushafiginuga soconaa waa mahay in sidqan baa innaga inoo taalla meesha iyo wa in kadiban haye waxa go-an waa khabarkii kaane kaana iyo ismigiibaa laysla leefay oo meesha ka maqan maxaana tusinaya intan shardiyada ayna tusinaysaa in kaana almaquulu aniga kule in kaana almaquulu sidqan in kaana almaqulu kadiban aniga qole waan ma isla fahni bacda lowna waa maxay i'tinii ii keen bidaabatin daaba ii keen walow ximaaran dameer baa noqday bar wax la fuula un keen ya walow ximaaran kan waa maxay iltamis walow khaataman soo rasuulku ma odhan ya wax kala day eeg walow kaana almultamasu khaataman buu noqonaya i'tinii bidaabatin walow ximaaran walow kaana alma'tiyu bihi kalala imanaya haba noqdo kaani iyo maxaas la go-an iyo ismigii ximaaran dameer haba noqda marka mslani khaasiyada labaad leed marka ood arki jirteen waa maxay waa in kaana iyo ismigii la gooyo in iyo lowna booska ay yaalaan ay buuxiyaan oo ina tusinayaan waa intaa mslani intaana waayahay wuxuu yidhi wayaxdifuuna de macno adag ma laba wayaxdifuuna way goynayaan ha waa kaana iyo ismigeedii wayubquuna majhuula moodin ya ficilku waa musame abqaa baa laga keenay asalka hore ayaa ahaa yubqiyuuna bu ahaa yuna faxudifat damatu ala lya yadii baa damadii laga xadfay yubiyuna yadii baa damadii laga xadfay faltaqa saakinaani maxaa kulmay laba saakin baa kulmay laba saakin waa maxay wowgii iyo yadii yubiyuna kadibna uma ubdilat ilkasratu damatan faxudifat lyade yadii baa iltiqaab saakininimo loo gooy yadi markiisa sakinimo loogoy wowda maxaa munaasab ah in la damiyo sooma dee wixii wowga ka horeeyaa la damiyey oo qaafka yubquuna ba iska noqotay markaa majhuulmaha waa musama ficilka abqaab laga keenay lahaysta haye wowgan qaado daabaa mubtada ishtihaaro waa ficil faacilkii huwa oo daaga u celi bacda in ishtihaaro ku tacaluji ila waa tarafe walow intan iyo lowdan sifadoodii baa go-an ashartiyatayni kaiiranna masder baynu ka safrinana ishtihaaran kaiiran wa yaxdifuuna way goynayaan muxaadi ama carabi haa kaana iyo ismigeeda ayay goynayaan wa yubquuna way daynayaan oo way baaqi yeelayaan alkhabara ashan baa naaib ka amaxay damiir alkhabara ay khabar ahaabay ka dhigan tahay wa way baaqi yeelayaan alkhabara ay khabar ahaa kaanada khabarkeygii ayay daynayaan wadaa xadafkan la gooyo kaana iyo ismigeedu ishtahara xadafkani waa caan baxay bacda in in dabadeed buu caan baxay walow low dabadeed buu caan baxay inta iyo lowda ashariyatayni ee loo nisbeeyey ishtihaaran caanbax ayuu caan baxay ishtihaarka oo kaiiraa fara badan intaasna ina si fiican ufahateen baan filaya arrinta saddexaad ee gaarka la tahayna waa tan adan wuxuu yidhi wabacda an tacwiidu maa an har tukib amaa anta baran fakhtarib bu yiri sheekh ya tawiid ma la socda wowga aado markasta laqmada ufiirsada wa tacwiidu ma ma ciwad qaadashadeed maadii azaaidati ee zaaidada ahayd canhaa ay can kaana kaana laga soo ciwad qaato waxdaha xaal ay tahay kaani kelideed urtukiba waa la fantay huwa tarkiibkan bacda an an dabadeed baa la fantay wadaalika tusaaluhu milu qawlika waa odhaahdaadiiyo wixii lamida aad ku qawshid amaa anta inaad ahaatay darteed baran mid samafalaa fakhtarib u soo dhowow waay ufiirso iminkana maxaa la goynaya kaanaa la goynaya kaana ayaa meesha la goynaya maxaana yaala ismigii iyo khabarkiiba iska yaala ya ismigii iyo khabarkiiba iska yaala maada maxayna tusinaysaa eh, kaana maxayna tusinaysaa maa zaaidaa meeshii taalla maa zaaidaa meeshii taalla waaya tusaaluhu waa maxay amaa anta baran faktari bu eega antadani waa kaana ismigeedii ya sheekh baranna waa khabarkeedii soo warku aroortu ma adeen dabkaana maxaa gooye marka waa la leefay hooyahayda waa laska gooye waa la goyn karaa len maabaana laga socigood qaatay haddaba u fiirsada asalku siduu ahaa asalku wuxuu ahaa iqtarib lian kunta baran qudimat alcillatu cala almacluuli lilxasri ciladii ayaa laga soo hormariyey macluulkii cilada maad garanaysaa amaa anta inaad ahaatay darteed mana cilad baran mid samafalea ah, samafale inaad ahaatay darteed mayna cil lahayn dee fakhtarib soo dhowow dhawaanshaagan waa macluulkii la celiya dhawaanshaagan maxaa keenaya cilada keenaysa waa maxay waa inaad tahay nin samafalea ah, sooma marka ciladii ayaa laga soo horreysiyey macluulkii ee asalkii hore wuxuu ahaa ikhtarib lian kunta baran kadib maxaa dhacay waxay noqotay waxay noqotay lian kunta baran faktarib bay noqotay eeg lian kunta baran faktarib bay noqotay oo fadan xageed ka keentay tashbiihan bijawaab sharti jawaab sharti baa loo ekisinaya oo lagu shabahaya lian kunta baran faktarib laamtii baa la leefay laamtii ayaa la iska gooyey u fiirso waa meelaha idraadka loo gooye maxay noqotay ficilkii dambena waxa la geliyey maxay fa baa la geliyey soo laba arrimood maa an kunta baran faktarib bay noqotay an kunta baran faktarib bay noqotay haye an kunta baran faktarib markii saa noqotay kaana meeshii laga saaray kaana ayaa meeshii laga saaray kaana markii meeshii laga saaray damiirkeedii baa soocmay uu infisaalay waxay noqotay an anta baran faktarib noqotay an anta baran faktarib noqotay maa baa keenay maxay noqotay an an anta ma anta an anta maa anta baran faktarib waxa la isu idqaamay noonkii iyo maadii ayaa la isu idqaamay ama anta ile anta bay ahayde an ma anta saasa an ma anta baran faktarib bay noqotay kadibna antii waxaa laisku ilqaamay maadii maxay noqotay ama anta baran faktarib bay noqotay marka waxyaalahaas o dhan baa laga qabtay kitabkuna w idin dhigi horena wa so dhigatende markaa meesha wax ka go-an khulaasadu waa maxay kaanaa meesha laga leefay ismigeedii khabarkeediina way joogaan maa zaa'idaana laga soo ciwad qaatay intaa masl fani marka asalkii baran buu ahaa kadibna ciladii ayaa laga soo horeysiiyey macluulkii lilxasri baa looga soo horeysiye maxay noqotay lian kunta baran iqtarib bay noqotay soo ma ya laamtii baa lagoye waa maali idraada loo goyn jire maxay noqotay macluulkiina waxaa lagu ziyaadiyey fa tashbiihan biljawaabi maxay noqotay an kunta baran faktarib bay noqotay kadibna kaanaa la gooye kaana markii la gooye damirka muna infisaalayn maxay noqotay damirka wuu infisaalay an anta dhade an anta baran faktarib kadibna maa baa la an maa anta baran faktarib anti iyo maada isu idqaan amaa anta faktarib bay noqotay ama anta saasay ku timid marka misle fanaynta waa ka biidka xaggoose iniga qoraya abaa khuraashata anta daa nafarin faina qawmiya lam takulhum dabcu abaa khuraashata ya abaa khuraashata abaa khuraashow amaa anta inaad ahaatay adigu darteed baana farin mid colaal iyo ciidan u saaxiib ah ayaad iftikharta caliya iigu faanaysaa miya laa taftakhir ha ii faanin waayo fa ina qawmiya aniga reer lam takulhum adabac waraabihii muu cunin abaartii may dhamayn bu ku leey abaar ku shabaaya abaartii ama may dhamayn way joogaan taa igu tun weynaan bul igama tun weynid ya waaya de maxalushaadku waa intaan tacliilina amaa anta dahna farin iyo amaa anta barran waa isku midun halkaygu may taala markaa eeg wowga qaado tacwiidka uge wa tacwiidu ma maa soo ciwad qaadashadeed maadii azaaide tidhe zaaidada ahayd canhaa hadiyo noqonaysaa kaana canhaa ay cankaana kaana laga soo ciwad qaato waxdaha xaal ay tahay kelideed bacda an an dabadeedna la soo ciwad qaato hadday doonti misterkaba ku tacaluji ortukiba waa la fantay huwa tacwiidkaa wadalika tusaalu mil qawlika waa qowlkaaga iyo wii ah aad ku qawshid amaa anta inaad ahaatay darteed baran mid samafalaa fakhtarib iyo soo dhowow min mudaaricin lkana munjazim tuxdafu nuun wahwa xadfu maltuzim ya khusuusiyada afraaday gaarka la tahay waa kan isna kaanun bayna haysateen wuxuu yidhi wowga qaado sheekow yay laqmadu kyo ah, kaa qarsoomin wa tuxdafu dhe wa tuxdafu waa la xadfi nuunu nuun ayaa la xadfi min mudaaricin mudaaric xaggii ayaa laga xadfi mudaarica oo likaana kaana u sugnaaday mudaarica oo munjazimin jasmoobaya wahwa xadafkaa nuunka la goynayaa xadfun waa xadafka oo maltuzima aan ah la laazimin huwa xadaf waa xadaf aan waajib ahayn ya muxuu ku leeyahay halkana wuxuu ku leeyahay eh, mudaarica kaana ka ahaaday ee lam yakun a ah. nuunkeyga waa la xadfaya dee dhowr jaazim baa ku dhacaya kolka hore ficilku wuxuu ahaa yakunu buu ahaa yakunu isagoo ah jaazimgeli ya yakunu isagoo ah jaazimgeli lam lam yakun jaasimkii muxuu gooy jaasimkii muxuu gooy xarakadii buu gooy damadii nuunka layakun bu itaalkiisu waa intaa sheekh xaraf iskuma doonan kare jaasimkan lantani maxay goysay xarakadaas la itaal noqotay leeftay waa waajib xarakada inay goyso lantu mana waajibayn xadafkaasi iltiqaab saakinayn baa haddana dhacay in saakin aan iltaqa yaksir maa sabaq wa in yakun liina faxadfuhu saxaq wowgii maxaa gooy yakuun nuunkina wuu reeban yahay wowgina wuu reeban yahay caraba kumay dhawaqin maadaa ku dhawaaqi waad iska goha hasdhibine wowgiina iltiqaw saakin inu waa waajib isna in la maxay noqotay lam yakun bay noqotay soo maa xadaf saddexaad aan labada xadaf waajib ahayn mid iltiqaw saakiniinimaa loo gooyey midna jaasimtan meesha yaallaa gooyey mid saddexaadaan ku laabana yidhahdaan ficilka baan ka takhalusna ma mid saddexaadna aan u geysana yidhahdaan xadaf saddexaadoo nuuntii haddana aan goynay kuleeyin waajib maaha xadafkaasi eh, nuunta lagoynaya waajib maa oo lam yakun halkii ahayd lam yakun halkii ahayda nuunku iska joogay lam yaku aynu nidhaano qur-aanka in badan bu kusi dhowr iyo toban meelood meelahaas culimadu gaarsiiyan meelaas bal soo tira doontaa lam yaku aan nidhaano walam aku lam yaku aan nidhaano yidhahda waa intaku iyo yaku iyo aku intuba kusoo yihin sooma waaya laakiin goynta la goynaya nuunka lix shirdi baa loo shardiyaa lixda shardi waynu soo qaadani kitabkii qasdiga nu so qaadani soo ma waay waxba idinku xujayn maaye lixda shardiba sheekhu wuxuu ka sheegay qaar min muaaricin buu ku yidhi maadi yahay ama u amar yahay lagama goyn karo ficilku waa inu iyo waa shardi munjazimin ficilku waa inu jasmoomayo waa inu galo hadduu yahay ama mansuub laga goyn maayo labada muna sheekhu sheegi bisukuuni sukuunna waa in lagu jasmiyo xadfunuun iyo waxa waa lagu jasmiyo waslan waa in xaaladu wasli ata waqfi waa inaan ahayn lagu joogsan laysa bacdahu saakinu saakina waa inanu ka sida lam yakun ladiina kafaruu oo kale walaa damiir muttail walaa damiirun muttail damiir muttasilna waa inanu ku daba dhegani waa imisa lix shardi soo maa lixdaa shardi marka leero ayaa nuunka kaana liljawaasi loo goyn kara lixda shardi waa maxay min mudaaricin munjazimin bisukuuni waslan laysa bacdahu saakinun walaa damiirun mansuubun lixda ma inaan tahayn kitaabkuna u idin qoray meelaha kamaanka keen ambayalkan maga soo akhriyay sheekh soo ma aragtaan waa ka halka khudriba hoose inaga qabanaya idinkaa soo akhrisan doona insha alla so basiid maa afartaasay leeda markaa afarta khusuusiyaleeda waa maxay zaa'iday noqon kartaa waa la goyn karaa maxay iyada iyo ismigeedaa la goyn karaa bacda in walow keligeed baa la goyn karaa bacda maa azaa'ida nuuntaa laga goyn karaa bisittati shuruuin sawarkuma cadda laqmada ku noqo wowga qaado wa tuxdafu waa la xadfi nuunu nuun ayaa la xadfi min mudaaricin mudaaric xaggii baa laga xadfi mudaarica oo likaana kaana u sugnaaday mudaarica oo munjazimin jasmoobey wa huwa xadafkaa nuunka la xadfayaa xadfun xadaf weeyi xadafka oo maltuzime aan la laazimin huwa xadafka waa xadaf aan waajib ahayn weyan waa xadaf jaa'iza weeyaan laakiin labada hore xadaf waa maxay qadrigu muxuu odhan jiray waa waajib in odhan jir bal dib ugu noqda sahir akhriya waa waajib buu ku odhan jiray xadafkan dambana waa mid jaa'iza weeyi halkaasuu baabkii dheeraana naga dhamaada wallahu aclam subxaanaka